wanaagsan dhegeystayaal idilkiin baa meel waa si walbadana maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimaha axada taariikhdu waxay ku aasaysan tahay toddobiyo tobanka bisha sebteembar sannadda qodobadaad egaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dagaallo iyo howlgallo ka dhan al-shabaab oo ka socda qaybo ka mida ah gobolka mudug xilli la soo wariyey in shabaabku ka baxeen deegaano gobolka mudug ka mid ah oo ay ciidamada dowladdu kula dagaalameen dureedkeeda shabeellada dhexe sidoo kale iyana dagaalla ayaa la soo wariyey wararkii ugu dambeeyey ayaad dhegaysan doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa maxkamadda ah gobolka banaadir oo markii toddobaad dhegeysanaysa kiis dacweed loo haysto xubno shaqaale oo ka tirsanaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya ruushku wuxuu sheegay in duqeymo diyaaradaha droniska ukrein ay ku bartilmaameedsadeen qeybo ka mid ah a kremiya oo horey ruushku uu kaga qabsaday ukrein qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ayaad maqli doontaan ee mar kale ku soo dhowaada ogaal dhulkiisiyo xoolihiisa dalkayga astaamihiisa dushiisa wixii ku laalan intiisa wixii ku daahan wixii ku daboolan hoosta badisiyo daafkihiisa dalkiisiyo xoolihiisa fursad tahay hadday qaalmuhoodidaan hadday jabiyeen dudada hadday daran doori socod hadday fadaldee dhamaan haseen dabadoonka iyo inkii waday warniyo waan yaabanayma muqdishoanu joognaa mase london oo maxaad aragtay eeg eeg boorarkan maxaa ku qoran kani wuxuu ku qortay subermarket kana arag minimarket ka ku dhegan fiiri show barbar baa layidhaha bal eg kaas kalena londariyu ku qortay fiiri dhinaciisa kalena selmid wireless iyo waxaa ku sii dhegan switis customer tax fiiri wajan optic gastes house mu jeedaa indhahaaguma qabtaan hotel high palace fiiri agency ku qoran ka kaleo ku dhegana fiiri waa air travel hal uu soomaaliya gebigod ku qoran yaha laguma arkay <laughs> war miyaadan arkin madaxdeenna marka ay khudbaynayaan maxaad boorarka ula yaabaysaa oo maxay dhahaan miitin baan u socdaa oo good governmentiga looga hadlaya international communityga igala qaybgalaya peace and security in diiradda lagu saaro waayo diil ayaa arrintan ku jira appointment inaan samaysano waayo oo aan conform garayno officeka aan isugu imaano arrintan confuse ayaan ku qaaday decision inaan ka qaadanno waayo conflictigan soo laalaabanayo mediahan dadka kala hadlaynaa economic in loo helo waayo arrintan okay aa afkeed igula hadasha waa sida madaxdeenna ay u hadlaan waa lagama maarmaan qof walba inuu dhalashadiisa caddeeyo maxaad ula jeedaa soomaali haddaad tahay soomaali ku hadal midibkaagi noloshiyo dhaqankaagi baan ahay qeybaha hore ee barnaamijka ogaalayaan gudagelayna dhegeystayaal aynu ku bilaabna ee wararka naga soo gaaraya gobolka mudug waxa ay sheegayaan in howlgallo iyo dagaalo ka dhan al-shabaab ay ka socdaan deegaano iyo qeybo badan oo ka mid a ah gobolkaasi mudug waxaa jirtay shalay gelinkii dambe in dagaalo xoogan ay ka dhaceen qeybo kamid ah qodqod halka loo yaqaano oo mudug ka tirsan sidoo kale duqeymo iyo dagaalo ayaa saaka ka dhacay qeyacad oo iyana gobolka mudug ka mid ah waxaana la soo warinayaa markaa in qeybo ka mid ah bacadweyn ay ciidamada dowladdu la wareegeen halka camaarana la sheegay shabaabku inay markaa ka baxeen arimaha waxaa aad isha ugu hayay waryaheena siciid cabdiraxmaan oo stuudiha igula sugan eh, siciid soo dhowow bal eh, arrimaha maxaynu ka ognaa cabdicasiis baan dhowahay adaa u mahadsan tahay adigii dhegeystayaashaba haddii aynu eegno magaalada bacaadweyn saaka waxaa galay ciidamada xooga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka waxaana ay ciidamadu markaa ay la wareegeen qeybo badan oo magaalada ka mid ah waxaana ka socda magaalada bacaadweyn dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada xooga oo kaashanaya dadka deegaanka iyo al-shabaab waxaana eh, lasoo warinayaa in khasaaro kala duwan uu ka dhashay dagaalkaasi inkastoo aan la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee dagaalkaasi ka dhashay dadka deegaanka ayaa soo warinaya in rasaas culus ay isu adeegsanayaan dhinacyadu inta badanna magaalada ay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda haddana kooxda al-shabaab qaybo ka mid a ah ay magaalada ku sugan tahay oo ay ka dagaalamayso waxaa ciidamadan ay ka soo baxeen deegaano dhowr ah gobolka mudug ka tirsan waxaana ay soo gaareen magaalada bacaadweyn halkaas oo xarun istaraatiijiya u ahayd cabdicasiisow ee kooxda al-shabaab sanadadii lasoo dhaafay waxaa xusid mudan in magaalada bacaadweyn al-shabaab lagula dagaalamay muddo hadda ku dhawaad laba sano laga joogo waxaana ay dadka deegaanka oo markaasi isubeeyey ay shabaab kala hortageen dagaal culus inkastoo aan garab lagu siin oo dadkii deegaanka markaas al-shabaab ay ka itaal ronaadeen sidaasina ay kusii xukumayeen wixii intaasi ka dambeeyey khasaaraha ee ka dhashay dagaalkan iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga ayaana isi soo taraya waxaana sidoo kale dagaalkan al-shabaab lagu qaada saaka ee ka socda magaalada bacaadweyn qeybka ah ciidamada daraawiishta galmudug kuwaas oo eh, dagaalka ka dhankaha al-shabaab ku jiro qaybna ka ah eh, eh, waxaa la warinayaa sidoo kale in la filayo in ciidamada dowladuba ay gudaha u galaan camaaro laftirkeeda waxaa lasoo warinayaa sida uu noosoo sheegaya waryaheena xasan axmed maxamed mhm. oo goor sii horreysay aan la xiriiray oo ii suurageli weysay inuu markaa qadka taleefonka igu waramo balse xogaha uu siiyey waxay sheegayaan in duqeyn ay socoto haatan oo deegaano u dhow eh, markaa camaaro lagu duqeynayo shabaabka iyo bacadweynba eh, sidoo kalena la filayo saacadaha soo socda ciidamada dowladdu inay gudaha u galaan iyo kuwa eh, markaa galmudug qeybo kamid ah camaara oo laftirkeeda la sheegay inay haawenayso oo shabaabkii shalay lagula dagaalamay duleedka camaara mm. ay markaa isaga baxeen oo isaga hayaameen deegaanka markaasoo kama dhigna in markaa marka la eego goobihii ugu muhiimsanaa gobolka mudug ama deegaanadii ugu muhiimsanaa ay luminayaan shabaabku walaahi cabdicasiis horta gobolka mudug shalay iyo maanta waxaa ka socda howlgallo markaa eh, dardar ah oo ay wadaan ciidamada xoogga oo kaashanaya dadka eh, deegaanka iyo sidoo kale daraawiishta galmudug waxaa shabaab lagula dagaalamay deegaano dhowr ah qodqod ayaa kamida ah deegaanada lagula dagaalamay saacadihii lasoo dhaafay gobolka mudug oo ka tirsan yahay deegaankan waxaana al-shabaab la sheegay waa deegaanka ugu khasaaraha badan ee saacadihii lasoo dhaafay deegaanada lagula dagaalamay al-shabaab waxaana halkaasi kula dagaalamay ciidamada sunna wal waljamaaca iyo dadka deegaanka oo isgarabsanayo Eh, sidoo kale al-shabaab deegaano dhowr ah ayay dagaal la-aan baneeyeen kuwaasoo ka tirsan gobolka mudug camaara ayaa kamida deegaanada ay dagaal la-aanta al-shabaab ay baneysay saacadihii lasoo dhaafay waxaana eh, la sheegayaa in camaaro deegaano hoos yimaada ee duqeymo ay ka socdaan ciidamada dowladdana ay ku wajahan yihiin in ay la wareegaan eh, magaalada camaara halkaas oo saacadaha soo aadan lagu wado in ay gaaraan ciidamada dowladda iyo dadka deegaankaba eh, eh, siciid dhinaca kale haddii aynu aadnana weli sidoo kale waxay si dardara kaga socdaan gobolka shabeellada dhexe hmm. waxaa lasoo warinayaa in saacadii lasoo dhaafay amaba labadii maalin lasoo dhaafay aysan kala joogsi lahayn duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamiga ah ee ciidamada xooga taageera hmm. waxaa lasoo warinayaa deegaano dhaca webiga jinkiisa in markaa dagaalo xoogan ka soconayaan sidoo kale oo shalay ilaa haatanba ay socdaan dagaalkaasi oo udhexeeya eh, ciidamada dowladda iyo sidoo kale xubno shabaab oo la sheegay in ciidamada dowladdu ay xog ku heleen inay doonayaan inay ka tallaabaan markaa eh, webigaasi ay gurmud ugu sameeyaan saaxiibadood kale ee shabaabka ka dagaalamaya qeybo kamida ah deegaanada eh, galmudug iyo hirshabeel oo go ku jira marka iyana maxaan ka ognahay dhanka haddii aynu eegno hirshabeel wallaahi cabdicasiis shabeellaha dhexe waxaa ka socday iyadana saacadihii lasoo dhaafay dagaalo qaraar oo ciidamada dadka deegaanka markaa ay la galeen kooxda al-shabaab waxaana al-shabaab la sheegay in khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey dagaalkaasi in ka badan laba iyo toban saacadood oo xiriir ah dagaal socday ayaana ilaa iyo saaka waxaa la sheegayaa in duqeymo ay dhacayaan oo weli dagaalku uu taagan yahay uona socdo ee al-shabaab ayaa isku urursanayay maalmihii lasoo dhaafay deegaanada dhacajiinka webiga ee gobolka shabeellaha dhexe intooda badan ay weliba deegaanada qaarkood cunoqabateen ay kooxda kusoo rogtay eh, waxaa la sheegay cabdi cabdicasiis in ay eh, duqeynayaan diyaaradaha dagaalka deegaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin ciid ciidka jimbilow calaag iyo sidoo kale kulanta shabeelow waxaana deegaanadan ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay oo ay isku urursanayeen halkaas oo ay ka wadeen abaabul dagaal ay ku qaadayaan fariisimaha ciidamada dowladda ee ka agdhow goobahaasi deegaanadan waxa ay dhacaan sidoo kale qaarkood ee xadka gobolada shabeelaha dhexe iyo hiiraan waxaana deegaanadan al-shabaab markaa kula dagaalamay deegaanka sida bacan loogu dagaalamana uu yahay ciid ciidka jimbilow deegaanka lagu magacaabo oo u dhexeeya degmada mahaday iyo tuulada carifool dheere oo degmada mahaday iyana hoos timaada dadka deegaanka ayaa dagaal adag la galay kooxda waxaana khasaaro xoogan ay ku gaarsiiyeen kooxda al-shabaab xubnihii ka tirsanaa ee halkaasi ku sugnaa diyaaradaha dagaalkana ee shalay gelinkii dambe ilaa iyo saaka inay halkaasi duqeymo culus ka geysanayaan ayaa la soo warinayaa oo ay kooxda eh, ku gaarsiiyeen khasaare xoogan duqeymihii halkaasi ay ka geysteen siciid waa maasan tahay wixii warar ay kusoo kordhaa howlgalada iyo dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka gaar ahaan deegaanada hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug iyo qeybo kale oo kamid a ah gobolada soomaaliya waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda haddii alla idmo intii aynu barnaamij guda jirnana wixii soo kordha hadba meesha ay wax marayaan waynu idinla soo socodsiin doonaa dhegeystayaal haddii alla idmo dhinaca kale somalilan waxay sheegtay in lagu guuleystay in markaa la damiyo ama la xakameeyo dib qabsaday suuqii wajaale oo markaa khasaaro baaxadle uu ka dhashay oo maaliyadeed mid ka mid ah xubnaha xukuumadda somalilan ayaa uga warbixiyey warbaahinta dabka khasaaraha uu dhaliyey xogta ay ka hayaan ilaa sida ay markaa xaaladu tahay sideedii fiidnimo uu dab ka qarxay suuqa weyne wajaale suuqa sida ay iisoo sheegeen mas-uuliyiin xooggaali waxaa ilaa iyo hadda wax nafa oo meeshaa ku baxday lama sheegin laakiin suuqa waxaa soo gaaray khasaare aada u ballaarhan dhammaan wax allo wixii awood a la hayay ee dabdamis ee qaranku lahaa hadday boorame tahay hadday gabiley tahay hadday tahay hargeysa iyo hadday tahay wajaaleba waa la tegey ilaa iyo hadda sida uu sheegay ila xoogaale oo mas-uuliyiin jooga waxaa weeye waxaa lagu guulaystay in la xakameeyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay dabkaa ina ka joojiyo dhammaan dadkii dhibaatooyinka kasoo soo gaarana waxaan uga baryaynaa in cawilcelin ilaahay siiyo waxaan dhammaan ummadda reer somalilan meel kasta qof kastaa aan ka codsanaynaa inuu wixii awooddiisa kaga qayb qaato in la mideeyo dhammaan wix alla waxaa hawl ka socoto meesha oo mas-uuliyiinta iyo deegaanka dadka xoogagaalkaah ay talada si buuxda gacanta ugu qabtaan caawa sideedii buu bilaabmay ilaa iyo haddana waa labiyo tobankii waxaad qiyaasi kartaan awoodda dabkaasi leeyahy insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahayna ka soo gebagabeeyo waxaan halkan uga mahadnaqayaa mahadnaq ballaaran uga jeedinayaa dowlad deegaanka soomaaliyada etoobiya oo iyaguna ka soo qaatay qayb libaax leh gurmadkii oo uu isa soo taagay kusmihii madaxweynaha ahna hoggaanka nabadgelyada ayib oo isagoo wada dabdamiski waxaan kaloo halkan uga mahadnaqaynaa ciidamada kasoo gurmaday ee dabdamiski boorame kuwa ka gurmaday wajaale amn gebiley kuwa ka gurmaday hargeysa iyo dhammaan dadka ifortiska faraha badan ku bixiyey dhibtaa jirta intaba aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa waxaan xusid mudan in ol ay hadda joogaan madax badan oo ka tirsan jamhuuriyadda somalilan oo uu ka mid yahay wasiirka tiknolojiyada iyo isgaadhsiinta cabdiweli taliyaha ciidanka biliiska somalilan sanqadhi taliyaha ciidanka dodamiska laba gudoomiye gobol gudoomiyihii gobolka maroodi jeex tiimbaro iyo gudoomiyihii gobolka boorame iyo meeyaradii magaalooyinka gabiley iyo wajaanaba ay ku sugan yihiin goobtaa iyo iyo dhammaan ciidamadii nabadgelyada noocyadeedii dodemiska iyo noocii biliiskaba inay goobta joogaan xukuumaddana ay ka joogto mas-uuliyiin sare oo miisaan culus leh oo iyaguna goobta ku eegaya hadba xaaladdu sida ay tahay marka hadba waxaanu la xidhiidhaynaa waxayna hadda noo soo sheegeen inay meel fiican wax marayaan ummadda waxaanu isleenahay waxay ku dhammaanaysaa wanaag ka xukuumad ahaan runtii hore ayaa loogu ay u dhacday dabkani waxaa loo sameeyey master plan waxaa loo sameeyey dodamis waxaa loo sameeyey marar fara badan in lagu celcelinayey in dadka deegaanku ay u diyaargaroobaan siday dabka isaga ilaalin lahaayeen waxaadna moodaa dabku inuu kusoo noqnoqday reer somalilan suuqyadooda iyo dhammaan dadka af soomaaliya ku hadlaba waxaan ka mid ah raggii tegey kii etoobiya jigjiga ka dhacay runtii waxaa ka muuqata inuu dabku khasaare badan u geysanayo dhammaan dadyowga af soomaaliga ku hadla siiba ummadda reer somalilan marka waxaan halkan ka codsanayaa dhammaan in fekerka iyo taladaba lagu mideeyo qaabkii loo damin lahaa ee aanay qof kasta halkiisa u dhaqaaqine mas-uuliyiinta iyo dadka hawsha ku helan ee jooga deegaanka qofkii gurmad iyo qofkii wax qabanayaaba inuu iyaga beegsado si uu talada meesha ugu habboon ugu siiyo aad iyo aad baan idiin salaamaynaa wixii hadba ay noqotana waanu walaalayaal idinla soo socodsiin doonaa waxaanu ilaahay ka rajaynaa ilaahayna ka soo afjaro dabka aad baad u salaamantii mid ka mid ah xubnaha xukuumadda somalilan oo ka warbixinayay markaa dab ka kacay suuqii wajaale ee deegaanada somalilan kaasi oo khasaaro badan dhaliyey inkastoo lagu guuleystay in la damiyo haddana waxaa meesha la aaminsan yahay inay ku baaba'day hantidii ay dadku lahaayeen weli barnamijka ad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal markan haddii aynu eegnana maxkamadda gobolka banaadir waxaa si toosa ah kaga socota dhegeysiga kiis dacwadeed musuq maasuq xatooyo xoolo dadweyne oo loo haysto mas-uuliyiin ka tirsanaa wasaaradda shaqada arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya waana dhegeysiga toddobaad ee markaa maxkamaddu ay dhegeysanayso si toos aynu u aadaynaa maxkamadda gobolka banaadir si aynu dhegeystayaasha uun kaga faa-iideyno siday u socoto dhegeysiga dacwada sida isku difaacayaan marka eedeysanayaasha qareenada u hadlaya iyo sidoo kale guddoonka maxkamadda oo hagaag waxyar ayay markaa isku yaraa mashquulsan yihiin maxkamadda gobolka banaandire haddii aynu eegno warbixinada kale ee barnaamij kadib ayaynu ugu soo noqon doonaa maxkamadda gobolka banaadir eh. markan haddii aynu eedno dhanka iyo dalka ruushkana waxaa lasoo wariyey in dronska ukrein ay duqeeyeen magaalooyin kamid ah ruushka oo krimiya ay kamid tahay magaalooyin dhaca gobolkaasi oo horey ruushku kaga qabsaday wadanka ukrein wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka ruushka ayaa xaqiijisay in markaa ay socdaan ama ay markaa duqeymo fuliyeen diyaaradaha daroniska aan duuliyaha lahayn ee ukraine ukrain u suura gashay inay duqeeyaan goobo keed shidaal u ahaa ciidamada ruushka oo lagu duqeeyay gobolka kremia sida wararku sheegayaan khasaaraha waxa uu isugu jiraa dhimasho iyo dhaawac inkastoo ay ruushku ka gaabsadeen inay faahfaahin badan ka bixiyaan kaliya waxay sheegeen in duqeyn ay dhacday sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in ilaa lix daroon oo kamid a ah diyaaradaha nuuca daroniska loo yaqaano ay soo rideen laguna soo riday markaa dhinaca galbeed iyo waqooyi galbeed gobolka kremia oo markaa goobaha gacankaasi u dhow ah waxaa lasoo wariyey sidoo kale in daroon ukraine ay leedahay ay waxyeelo xoog la gaarsiisay goob kayd u ahayd e, markaa ciidamada ruushka oo dhacda koonfur galbeed wadankaasi dabna uu qabsaday markaa gaas iyo meesha waxyaabo lagu keedinayay taasina ay keento inay qaraxyo sameeyeen khasaaro baaxadlana uu ka dhasho markan waxaynu dib ugu noqon doonaa maxkamadda gobolka banaadir oo ay ka socoto dhageysiga kiis dacwadeedka musuqmaasuq loo haysto xubno ka tirsan dowladda la fadhiisa markaan cabdiraxmaan cabdikariim la xiriiraayey aan amarkana siinaayey waxaan uga jawaabay emailka labaad ay ii soo dirtay ayaa waxaan ku caddeeyey agaasime sucaad adiga miyaanan i dhihin emailka meesha ka dhahan kartaa waana arki kartaa agaasime sucaad adiga miyaanan i dhihin aniga iyo cabdiraxmaan cabdikariim waa heshiinay haddii agaasimo sucaad arintaa aan aniga emailka ugu diray ay qalad tahay ama ayad ay raalis ka ahayn maxay igu soo jawaabi weyse emailkaan ku caddeeyo emailkayga labaad waxaa ku cad agaasimo sucaad in arintii cabdiraxmaan cabdikariim iyo adiga aada xaliseen inaad horta xilligaan iisoo sheegto khalad ay kuga ahayd saasaa ku qoran arrintaasina waxaad adiga ii sheegtay adiga iyo cabdiraxmaan cabdikariim inaad heshiiseen oo ballankii la dhigeen a iska dhaafo imailkay ku cadda anaa qoray ayadaana u diray haddii agaasima sucaad aan ka been abuuranayo imailkay iisoo diri lahed agaasima aniga saa kuma dhihin dhihi lahayd marka imailkay ku caddahay wax walba oo baruuf ah. okay waa fahme waa fahme macnaha waxaa ka wadaa imailka eh, labada kun kob iyo labaatanka octoobara ka octoobara ka wada okay imailkaas asiga muxuu ahay imailkaasna sidoo kaleeta arrin maamul u ahaa ma ahayn arrin dembi ah mhm. sababtoo ah emailka ciwaankiisa wuxuu yahay tala soo jeedin saddex qodob aa ku qornaa mhm. saddex qodob wuxuu ahaa mudan agaasimo guud cabdiraxmaan cabdikariim amar igama qaato weli sidii aan maalin dhaweed kugu sheegay saddex bilood kadib emailkaastaa markaan arkay waxaa la yaabay annagoo isbuuc walbaba meeting galna agaasimayaasha waaxaha iyo agaasimaha guud bil walbaba meeting la galnaa wasiirka oo agaasiga isu kusoo gudbinin haddana saddex bilood kadib inay email ii soo dirto i tiraahdo arrintii oo anig inaan xaliyey aan ogaa inay i agaasime arrintii ayaa weli taagan waxayla noqotay wax qariiba ah. emailka xataa isla markii ma u jawaabin saacadda waa fiirin karaa sagaal saac iyo bar markaan shaqada ka baxay ayaan email ku jawaabin oo aan ku iraahda horta saddex qodob ay soo sheegtay agaasime soo dalbatay ahayd in cabdiraxmaan cabdikariim laga soo bedelo waaxda ruqsad bixinta sectionka ruqsad bixinta aeroboorka maadaama uu amarkeeda diiday ama maadaama uu la shaqeyn diiday number laba qalabka meeshaal in lasoo wareejiyo waaxda lagu soo wareejiyo number saddex maadaama xafiiska ciriiri yahay ee wasaaradda shaqada ay ku leedahay meesha xafiis yar uu yahay in loo raadiyo xafiis dhisan ama dhul banaan oo wasaaradda dhisato si ciriiriga looga baxo shaqada loo qabto agaasinka laftigeeda meelay fariista u hesho saddexdaas qodob ay soo jeedisa maalin dhaweydna halkaan xeerlaalinta waxay ka jeedinaysay inay tiraahday waxaa loo soo sheegay agaasimaha guud dembi weyn inuu meesha ka jira meeshan wax dembi kuma caddeen arrin maamul ay ahayd oo la ii soo jeedinayo saddexdaa qodob la ii soo jeedin aan ku soxo dembiyan soo ribood gareeya gabadhu ma dhehen imailka e, nuxurkiisa sheeg kaliya imailka nuxurkiisa wuxuu ahaa tala soo jeedin mm. agaasimo sacad halkaan waxay ka caddaysay inay ahayd arrin maamul soo jeedsaddex arimoodaa lasoo jeediyaa tiri midda koobaad waxay ahaaday in cabdiraxmaan cabdikariin laga soo bedelo midda labaad waxay ahaaday qalabkii waxaa lagu daawacaya wasaaradda midda saddexaad waxay ahaaday in xafiis la raadiyo ama dhul banaan okay saddexda arrimood adi maxaad ka qabatay saddexdaa arrimood horta waa go-aanka waa go-aan weyn mm. wasaaraddana waxaa ugu sareeya wasiirka wasaaradda sida xeerka uu qabo dastuurka boqol iyo labaad wasiirka ayaa mas-uul ka ah hawsha wasaaradda ka socoto isla markii emailka markaan u jawaaba agaasimo sucaad waxaan koobageliyey wasiirkii wasiir dowlihii se u helaan xogta anigii agaasinka isdhaafsanayn markaan emailka u jawaabay ayaan waxaan la kulmay maalinta labaad wasiirka wasaaradda wasiir emailka agaasinka soo dirta waa aragtay arrintaa waxaan rabnaa tallaabada ugu habboon aan ka qaadan lahayn adaa wasiirka wasaaradda guidancegaga ku shaqaynaa marka wasiir waxaan eh, qaban lahayn odankaarana waayo igu yiri agaasimo guud hawsha anaa ka shaqaynaayo iska tag aniga waajibaadkayga maalmaha iska qabsaday markaas wasaaradda boqolaal shaq kala ka socoto shaqadeedaa iska wati after three days wasiirkii because ana dailyaan report garayaa wasiirka waxyaalaha wasaaradda jiro shirarka la aado howlaha soo dhaco dailyaan report garayaa waa soo xasuusiyey because waa ii qoranta wasiir hawshii waa noo taagantahay wala bendin waaye hawshii maxaan ka qabanaa hawshaana wax ka qaban agaasime iska tag xilliga lagu jirin waxay ahayd xilli kala guura oo doorasho wasiirka safaruu aadaayay kambeyn ku jiray wasaaradda waxaa u badnaa joogisteeda wasiir dowlihii marka dambe wasiir dowlihiia u gudbiyey waxaan ihahda wasiir emailkii waa aragtay wasiirkin ilaa hadda culeysaa jiro in wax laga qabto waa jeclaan lahaa marka wasiir dowlihii anigana wasiirku mar labaada u gudbinay iyadoo waktiga iska sii dheeraa waxaan wax ka qabtay aniga waxaan dalbay in agaasinka waaxda uu helo dhul warqad waxaa u qoranee codsi ah wasaaradda gaadiidka iyo dowlimaadka dhulka waana la siiyey dhulka markii lai siiyey anoo hawsha ku jiro shaqadii laga qaaday waxaan wasaaradda ka maqnaa markaa muddo afar bilood markii lagu siiye shaqadii laga qaaday afar biloodaa ka maqnaa okay muddadii afarti bilood ee wasaaradda aad ka maqneeday hawshii laga cabanayey oo cabdikariim bedelaadi iyo wuxuu ku saabsanay ma sideeray usii socotay mase waxbaa iska bedelay afarta biloodaa maqnaa markaan soo laabtay wax iska bedela maleh sideeday ahayd sideeday ahayd cabdiraxmaankii hala soo bedelay ay dhehaysa sideeru ushaqaynay sidiisa ushaqayna waxba lagama qaban okay afartaa biloodna wasaaradda waxaa jooga agaasimo guud agaasimo guudaa jooga wasaaradda jooga afarta bilood agaasimo guudaa loo magacaabay okay waa fahmay Eh, ma laga soo wareejiyo daabacaadii ma laga soo wareejiye eh, ya lama soo wareeji lama soo wareejin adiga goorme kusoo laabatay shaqada aniga shaqada waxaa kusoo laabtay tobanka agost labada kun iyo labaatan labadii tobanka agosto labada kun labaiyo labaatankii goormeena shaqada lagaa qaaday abriil labada kun iyo labaatan labadii a ah, lagaa qaaday okay waad mahadsantaha markaad shaqada kusoo laabatay eh, saddexaad eh, eh, shaqada wogbarmadka maxaa ka qabata eh, markaan shaqada kusoo laabtay aniga iyo xukuumadda cusub wasiirka markaa cusbaaba hmm. hal maalina wada imaaneen hal maalina wada imaadeen maadaamana wasaaraddan agaasimo guudkaasi kaga horeeyey riboort guudaan siiyey arrintaa inay taagantahan waa u sheegay wasiirkii isla markii go-aan oo qaatay wuxuu yidhi waxaa soo diyaarisaa dikareeto dikareetadii aan soo diyaariyay howlihii lagu kala qaybinayey howlihii wax badan aan ka qabanay dekareetadii waxay soo baxday february sagaalkeed labada kun iyo saddex iyo labaatankii ee howlihii lagu kala qaybiyey waad mahadsan tahay okay arrintii wax ka aad ka qabanaysa arrinta aad wax ka qabanayso ma arrin aada ogeeda faldembiyeed socdaa oo aada wax ka qabanaysa masa ah, khaladaad uun eh, ama mashaakilaad yaan khaladaad mashaakilaad uun hawshii la xiriiro iyaad wax ka qabanaysa mase faldembiyadeed wax ka qabanaysa arrimaha waxaan ka qabanaya arrimo maamula ahayd mhm. eh, ma ahayn arrin faldembiyeed ma ahayn mhm. arrintaa maamulka aan wax ka qabanayana marka dambe oo ku guuleysto wasiirka u gudbiye aan kugu celiye waxaad dhahday eh, intaan shaqada aadan ka tegin ka hor waxaan helaa tiri dhul ayaa la isiiye okay dhulkii dhulka sababta loo raadinaya maxay ahayd marka koowaad eh, dhulka waxaa loo raadinayay qodobada agaasinka ay soo codsatay ayay ka mid ahayd horta number one culeyska jira labaadna wuxuu ahaa wasaaradda xafiis ku filan ay ku shaqeeyaan kuma lahayn aeroboorka agaasima sucaad markay tagto aeroboorka waxyaalaha ugu weyn ay ka cabanaysa waxay ahayd markaan tagon wax abruuf gareynayo cabdiraxmaan inuu meesha ka istaago banaanka istaago markaas abruuf gareyn kara hal kursiyaa yaalo hal miis xafiiska yaraanta uu lahaa micnaha cabashada marka taasay ahayd ayaan dhulka u raadinayna baahida jirta waa gartaa yaa ku taliyey marka hore in xafiiskaas la geeyo immigrationka in lagaroonka in la geeyo yaa ku taliya rur-aantii ana waa iga horreysay meesha waxaa lagu geeyey dekareeto wasiir mm-hmm. xafiiska iyo madaxa qaybta oo dekareeto wasiira lagu geeyey halkaas goormee la geeyey labada kun iyo shan iyo tobankii labada kun shan iyo tobankii aa meeshaas ah, la geeyey shaqadoo socotaan aan imaaday aadna imaaday okay justificationada iyo tabriiraadka oo loo cuskanayay in garoonka la geeyey xafiiskaas maxaa kamid ahay haddaad og tahay garoonka waxaa loo geeyey waxa loo shaqeynayo ma ahayn soomaali mm-hmm. waxaa loo shaqey dad ajnabi ah mm-hmm. inta soo baxaan wasaaradda ma imaan karaan sidaa darteed meel ku haboon oo amnigeedna wanaagsan yahay oo qofkiina soo aksi garayn karo ajnabiga ayaa saasaa loo geeyey aad baa umahadsan tahay dhulkii lagu siiyey ee markii lagu siiyey kabacdi shaqada xilka lagaa qaaday xagguu ku dambeeyey dhulka la isiiyey muddada aan ka maqnaa horta wasaaradda afar bilood ay ahayd wasaaradda gaadiidkana waxay dareentay inay wasaaradda ka maarantayba dhulka marka lagu siiyo saxda isla markiina dhisata dhulkii markii la isiiyo wax dhista la waayay wasaaraddiina ay soo raadin weyse dhulkii amisom ma la siiyo amisom maa dhisatay amisom maa dhisatay amisom maa dhisatay oo wasaaraddiina ka maarantaa loo qaatay okay waa mahadsan tahay dhulkaasi in lagu siiyo dhulkaas way cadahay warqadan ku codsanay ee wasaaradda ay ku codsatay waa hayaa warqadda lagu aqbalay dhulka cabirkiisa iyo meesha ku yaalan waa haynaa ee wasiirka wasaaradda gaadiidka uu nagu siiyey waa gartay shaqada markaan kusoo laabto waxaa tiri wasiirka waxaan ku qanciyay inuu dekreeto soo saaro oo lagu saxaayo woog bermadka okay dekreetadaasi oo woog bermadka lagu saxaayo cabdiraxmaan xilka miyaa looga qaaday dekareetada xil isagama qaadin dekareetada shaqooyinka keliya lagu qaybiyey ah, lagu qaybiyey ah. okay markaas shaqooyinka marka la qaybiyey maxaa wax iska bedeleen shaqooyinka la qaybiyey horta waxaa loo qaybiyey cabdiraxmaan cabdikariim ee ahaa madaxa work permitka ee lahaa verificationka iyo qabashada documentiga waxaa laga dhigay inuu documenti kaliya qabto ah, lagu soo koobo cabdiraxmaan mm-hmm. documentiyada markuu cabdiraxmaan qabto wuxuu usoo gudbinayaa agaasinka waaxda booska cabdiraxmaan waxaa la geliyey sucaad waa garta in dokumentiyada ay jahgarayso inay complete yihiin sharuudihii looga baahnaa ay soo dhammaystireen markay dhammaystirmaan ayay waxay leedahay waxaa soo bixinaysaa lacagta qofka markaa lacagta soo bixinayaa markii lacagta uu soo bixiyo rasiidkii iyo listigii combaniga oo dhammaystiran oo lasoo lasoo hubiyey ayaa waxaa loo keenaa agaasimaha guud ana abruuf garaynaa markaa markaas ayaa la daawacaya idhikaarada okay marka micnaheedu waxaa waaye dikreetadu abruufalkii agaasinka guudaysaysay xaqiijintii iyo verificationkiina waxay siisay agaasin eh, waaxeedkay siisay dukumiintiyada codsiyada qabashada iyo wixii xafiiska receptionka uu qaban lahayna waxaa la siiyey cabdiraxmaan okay dikreetadaasi waa lagu howlgalay saas maaha karootadaas waa lagu howlgalay waxayna soo baxday eh, bisha labaad sagaalkeed labada kun saddex labaatanka okay maxaa iska bedelay inkamka dowladda ee kasoo xiraan jiray work bermedka markii dekreetadaas lagu shaqeeya kadib waxaa iska bedelay kolka hore waxaa soo geli jiray lacag ku dhow afartan iyo shan kun konton kun bisha ugu horeyso waxaa soo galay boqol sagaal iyo toban kun sideed boqol bisha labaad waxaa soo galay boqol sideetan iyo lix kun bisha saddexaad waxaa soo galay saddex boqol sideetan iyo lix kun iyo toddoba boqol oo dolar dikareetadan waxaa ku xusnaa isbuuc walbaba inta qof ee work permit aan siino ee lacagta la qabto in wasiirka wasaaradda iyo wasiir ku-xigeenka loo gudbiyo waxaad toos u maqlayseen maxkamadda gobolka banaadir oo ay ka socoto dhegeysiga kiis dacwadeed musuq maasuq oo loo haysto mas-uuliyiin ka tirsanaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya qareennada u doodaya eedeysanayaasha xubno eedeysanayaasha kamid a ah, iyo sidoo kale gudoonka maxkamadda gobolka banaadir ayaana si toosa isku dhaafsanayay markaa weydiimo iyo warcelin ku aadan qof waliba inuu markaa soo bandhigo doodiisa ku aadan waxa uu isku difaacayo isagana difaacayo eedeynta maxkamadda dhinaca kalena dalka iiraan kooxaha markaa u dooda arrimaha xorriyadda waxay leeyihiin waxaay dowladda iiraan xirtay aabaha dhalay gabadha lagu magacaabo mahsa amiini oo iyadoo horey lagu dilay dalka iiraan waxaana markaa la xiraali leeyahay aabaheeda sababta loo xirayna waa in qoyskeeda loo diido inay weli soo bandhigaan dadka abaabulaan dibadbaxyo rabshada watana ka sameeyaan wadanka iiraan iyadoo oo weli dibadbaxyadu ay wadanka ka socdaan sidoo kalena ciidamada amnigu ay feejignaan dheer ku jiraan iiraan oo doonaya inay baajiyaan dibadbaxyada amjad amiini oo ah aabbaha dhalay gabadha markaa la dilay oo ay sanad ka soo wareegatay markii la dilay ayaa waxaa markaa la xiray sida lasoo wariyay iyo xilli uu gurigiisa ka baxay gurigiis uu ku yaala saaqis halka loo yaqaano oo dhacda galbeedka dalka iiraan balse waa la sii daayey kadib markii la sheegay inay cabsi ka muujiyaan ciidamada amnigu in khalqal ay ka dhalan karto iyo dibadbaxyadu inay markaa sii kordhi karaan waxaana arrintai u muuqataa markaa mid khatar gelin karta eh, marka la eego xaaladda weli qoyska iyo sidoo kale dadka iyagu taageersan qoyska reer amiin ee dibadbaxyada ka sameynaya wadankaasi iiraan markana waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii bandhigga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhegaysataan hadalhayntii u dambeysay ee lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahin iyo anigoo ifraax axmeda ee soo dhawaada saaxiibayaal waa tahay cabdirashiid oo dhanka iyo hadalhaynta haddii aan ku horumarno wararka ka imaanaya ee gobolka mudug ayaa sheegaya in ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay saaka gudaha u galeen magaalada bacadweyn ee gobolkaasi markii ay ka baxeen ururka al-shabaab ciidamada huwanta ayaa waxaa laleeyahay cabdirashiidoo si nabdoon ula wareegay magaalada waxayna hadda ka wadaan howlgalo lagu sugayo amniga iyo kuwa miynabaaris ah sidoo kale cabdirashiidow qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in wax dagaala ah uusan ka dhicin magaalada islamarkaana ay ka carareen ururka al-shabaab ee halkaasi joogay dhinaca kale ciidamada ayaa isku fidiyey deegaanka qayacad iyo dhammaan dhulka u dhexeeya qodqod iyo magaalada camaara oo dhacda koonfurta gobolka mudug deegaanka bacadweyn xaaladiisa ayaa hadda degan al-shabaab ayaana muddo jooga halkaasi balse way iskaga baxeen oo ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya dhanka kalena haddiynu eegno saacadihii ugu dambeeyey waxaa aad iyo aad loo hadalhaayey suuqii weynaaha ee magaalada ganacsiga ah ee togwajaale dab xoogan ayaa ka kaxay halkaasina khasaaro xoogan ayaa lasoo warinayaa inay soo gaareen ganacsatada oo waxaa lasoo warinayaa in suuqyada ugu waaweynaa qaarkood ay gubteen oo ku yaalay tog wajaale haddaba ciidamada dabdamiska ee wajaale ayaa ugu dambeyntii waxay ku guulaystay inay dabkaasi damiyaan laakiin dabkaasi muddo ayuu socday oo dadka baraha bulshada isticmaala aad yaad ayay u hadalhayeen waxaana lasoo warinayaa in halkaasi dukaamo fara badan ay ku gubteen sidoo kaletana ciidamada dabdamiska caasimadda magaalada hargeysa ayaa gurma degdeg ah ugu baxay sidii loo joojin lahaa dabkii ugu dambeyntiina ay ku guulaysteen iyadoona sidoo kaleetana taliyaha ciidanka debdemiska somalilan sareeye guute axmed maxamed xasan uu saaki warbaahinta la hadlay isagoona shaaca ka qaaday in xaaladdu hadday tahay laakiin halkaasi khasaare hantiyadeed ay ku burbureen halkaasina dukaamo badan ay ku gubteen sidoo kale taliya waxa uu degneen u diray bulshada iyo waliba ganacsatada isagoona shaaca ka qaaday in xaaladan mar kaleet haddii ay soo laabato ay noqon karto mid markaasi aad iyo aad u xanuun badan waatay cabdirashiidow hadalhaynta haddii aan halkaasi ugu imaano markaana dhanka iyo qormooyinka dhaqamada ugu horreysa dhankayga ixtiraam naftaada markaas ayay dadka kale ku ixtiraami doonaan taasina waa macnaha nolosha weligaa ha ilaawin wanaagyada laguu sameeyey balse iska ilaa wanaagyada aad adigu samaysay dadka wanaagsan waxaa lagu gartaa waxay had iyo jeer arkaan wanaagyada dadka kale ma bedeli kartid mustaqbalkaaga balse waxa aad bedeli kartaa dhaqamadaada ayaana bedeli kara mustaqbalkaaga hawa ogolaalin in daruufuhu ay ku bedelaan qofka walaalkiisii hoos ah wax ugu sheega waa uu waaniyey kan walaalkiis dadka dhexdooda wax ugu sheegana waa uu fadeexeeyey ugu dambayntii qormadan ee waxaa lagu soo gabagabeeyey marnaha ka walwelin dhibaatadaada ee waxa aad ka warwartaa sida aad u xalin lahayd qormadan ee waxaan ka soo xignay qof bulshada ku soo gala dhigaalka dunida qormada ugu dambeysana waxaa la diyaaraa salmo xasan cabdulle waa mahadsan tahay cabdirashiidow ee qormada ugu dambaysa ee dhankaygana waxaa lagu bilaabay noqo qof wakhtigiisa si sax ah ugu faa'iideysta ha isku mashquulin wakhtina ha ku bixin wax aan birito anfac kuu lahayn naftaada meel walba ay ku dareemayso dayac iyo danaynla-aan ka dheeray sharaf iyo karaamo ku dhim weligaada ha isbeddelin si ay dadka kuu jeclaadaan ahow qofka aad tahay dadka saxda ah ayaga ayaa ku jeclaanaya ka fogow isbarbardhiga adduun yaa taajirsan yaa cilmi badan yaa qurxoon iyo yaa caansan kuwa nolosha ku guulaysta waa kuwa kufay xanuunsaday murugooday qalbijab dareemay laakiin ugu dambeyn waa kuwa ka baxsaday faraxsan qanacsan weliba sabarka weheshada ee ha isdhiibin weliga noqo qof ad adag oo karti badan haddaadan guur diyaar u ahayn iska ilow shukaansi ama bahaasaabo inaad wakhti ku bixiso sababtoo ah waxaad ka hor istaagaysaa hadafyadii kale oo aad nolosha ka lahayd intii bandhigga warbaahinta bulshadana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo barnaamijka warbaahinta bulshad oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal kaloo adeegsanaysaan keenan nagala socotaan dhegeystayaal markan dalka liibiya haddii aynu eegrana waxaa laga deeranayaa xaaladda dadka ku sugan wadanka liibiya qaarkood ay ka badbaaday marka duufantii iyo dabeysha loo yaqaano derna ee ku dhifatay wadankaasi liibiya taasi oo sababtay dhimashada dad ka badan toban kun oo ruux weli waxaa socda dadaalo gurmada oo la doonayo in lagu helo kumanaan kun oo ruux oo lagu laayahay musiibadii ka dhacday dhawaan bariga dalka liibiya gaar ahaan magaalada derna lagu magacaabo kooxaha gurmadka ayaa weli wada dadaalla ay doonayaan inay ku baadi baadigoobaan dadka ilaa haatan la la-yahay halka weli rajo laga qabo markaa in la heli karo tiradada oo meydadkooda laga soo saari karo meelaha qaar ee markaa ee burburay dabeyluhu iyo sidoo kalena daadadku ay saameeyeen waxaana sidoo kale jirta in dabeysha loo yaqaano daniel ee ku dhufatay bariga wadanka libiya magaalada dhacda ee derna lagu magacaabo inay noqotay mid kamid a ah kuwii ugu khasaaraha badnaa wadankaasi libiya sanadihii lasoo dhaafay qaramada midoobay warbixinta udambeysa saarta waxay sheegtay in tirada dhimashadu ee ka dhalatay musiibada deerna iyo duufaanaduba ay gaartay koob ruux welina waxaa jirta in dad badan lagu laayahay bariga wadanka libiya lana aaminsan la tageen duufaanadu iyo biyuhu iyadoo laga soo xiganayo markaa hay-adda laanqeyrta cas qeybteeda libiya iyo sidoo kale xafiiska xuquuqlisaanka ee qaramada midoobey ee unaja loo yaqaano waxay sheegeen in toban kun iyo boqol ruux raq iyo ruux lagu la-yahay markaa musiibada ka dhacday magaalada derna ee ka dhalatay duufaanta daniel loo yaqaano waana tiro aad u badan marka la eego inta dhimatay ayay la tiro tahay ama ka agdhowdahay marka la eegaba tirada dadka lagu la-yahay musiibada ka dhacday wadanka libiya oo ah toban kun iyo boqol ruux waxaynu rajaynaynaa inay sii kordhi karaan tirada la rajaynayo in markaa khasaaraha duufaanta uu saameeyey weli dadaala ayaa socda tirintuna waa ay socotaa ayaa lagu yiri qoraal ka baxay xafiiska qaramada midoobey ee libiya ee oja loo yaqaano sidoo kale waxaa la aaminsan yahay in tirada dhimashadu ay kordhi karto hay-adaha caalamiga ah ee qaramada midoobey waxa ay markaa sheegayaan in loo baahan yahay in durbaba gurmud degdega ah loo fidiyo dadka reer libiya si ay u helaan nafis iyo sidoo kale inay kasoo kabtaan musiibada ku dhacday afartan kun oo ruux ayay saameysay kuna barakacay markaa musiibada qaarkood waxay ku noqdeen guri la-aan hanti la-aan waxna markaa kaalmaha ma haystaan waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihin waxaa kamid ah dadka reer libiya haatan ee duufaantu saameysay gargaar bini-aadantinimo isugu jira caafimaad cunto hooy waxbarasho iyo sidoo kale dadaalo kale oo gurmadaasi markaa noloshoodu ay dib ugu soo kabsato musiibada deerna waxay la aaminsan yahay inay tahay midan khasaarihii ugu badnaa ee gaara markaa dadka reer liibiya kana gaara musiibo dabiiciya muddooyinkii lasoo dhaafay marka la eego khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay dabaysha loo yaqaano daniel oo iyadu wadatay duufaan iyo sidoo kale marka la eegaba saameyn xoog leh oo qaarkoodba keentay in markaa duufaanadu ay sababaan daadad soo rogbaday la tagay deegaano fara badan burburiyey guryadada rayada ay lahaayeen iyo sidoo kale dhibaato badan oo khasaare nafeedna u ka dhashay dhinaca kalena qaramada midoobay waaxdeeda marka korjoogteynta ku sameysa waxyaabaha loo yaqaano ama hubka wax ee nucleer-ka waxay ku eedeynayaan in iiraan ay dooneyso inay qariso xog badan oo ku aadan in markaa ay joojiso in baarayaasha caalamiga ah ee qaramada midoobay iyo hay-adda caalamiga ah ee atomigada dunida inay gaaraan markaa iiraan si ay ula socdaan barnaamijka uraniumta ee laga sameeyay hubka waxgumaada ee nucleyeerka oo iiraan la aaminsan yahay in iyadu ay aada u horumarsatay sanadihii lasoo dhaafay hay-adda lagu magacaabo international atomic energy agency i a e a madaxeeda raviel grosi ayaa sheegay in markaa uu aada u cambaareynayo siday ula dhaqmeen markaa saraakiisha qaramada midoobay ee baarayaasha ah in markaa la siiyo xog rasmi oo ku aadan sida iiraan ay u qarinayso qorshaheeda horumarinta hubka atomigada oo la aaminsan yahay in iiraan ay ka qarinayso dalalka caalamka iiraan ayaa u muuqata in iyadu markaa ay ka jawaabayso eedeen ay hore ugu jeediyeen mareykanka ingiriiska faransiiska jarmalka iyo sidoo kale boodhka ugu sareeya hay-adda i a e ee qaramada midoobay ee dabagalka waxyaabaha hubka nucleer u qaabilsan horey waxaa ahayd in qorshuhu ay la shaqeeyaan balse iran waxaa la sheegaya inay ka cagi jiiday inay horumar badan ka siiso ama warbixino badan ka siiso horumarinteeda uraniumta oo ay doonayaan marka hay-adaha qaramada midoobay iyo hay-addanba in lala socdo dhaqdhaqaaqa iiraan ee ku aadan hubka atomigada weli ogaala degeysanaysaan kennn oad nagala socotaan qaybihii dambe ee barnaamijka waad degeysanaysaan dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanay waxaa la yidhi nacabkaaji daran liibinka ma jiite jababiirta soomaaliyay dhammaantiin jiha soo majestayaashii guusho ay jecleedow jihaad gala janna aakhiriyo jiritaan xurnimo jihaad gala urbowyalkalmaanemajahaad baa la iclaamiyey naw dee socdaaba kolay maroodo banaanha bahi balambaal maqariyaw askari dawlad iyo shacab sharwado uma kala harno dagaalka shirkaan ku nahay soo ma jeestayaashii guushu ay jecleedaw jihaad galaa war adinku jihaad iyo xaqudirir kala barta war adigan cusbiya milix kala aqooni soo ma jeestayaashii guushu ay jeclaydow jahaad galaa kalmaana jihaadku waa waajiba waxaan dhihi lahaa khawaariijii xunxumed qashinkay melmelaysiiyo qorshahoodii ahaa madaxay qarxiyaan wiilashaa quusiyey ee qabaalkii ka hurgaya ee qudhowda ku waayey qarankaa ku badbaadoo taariikhda qori doonto qaadil baa abaar maline soo majestayaashii wushu ay jeclaydow jahaadgala war waxaa kaloo la yidhi diin iyo qof iimaan laha qaata geeride qalbigii khayaanadu digtaa waa qalfoof marar war waxaa kaloo kala maaganaayeen eh. mujaahidiinta diide ee madaxdeenna badbaadshay eh. maaligow raxmaddaadiiyo ku macsuum jinnadaada janna aqiriyo jiritaan xornimo jahaad galawar kalamaanay waxaa la yidhi khawaariij qabiil male afkay qolo ka sheegtaan mana lahan qaraabiyo dadyowqaasahoo xigee qaran iyo qab soomaaliyeed uma qidmeeyaane qabqablaha u weyn iyo ilmaha qaladka loo meershay qursi kuma yaboohaan tolkood qaan hadduu galo eh qolqolkiiyo qarqoorrada qararka aagooda eh. qoysas iyo haddii ay maqlaan qole ku cayrtowday eh. ama duul qatooyiyo ku sugan qaajo iyo baabba eh. ka sii qaada mooye digsiga uma qalloocshaane ka sokow khiyaanada dilkiiyo qaraxyo aaskooda qasnad iyo akoon kuma shubaan quud ka soo haraye ha yeeshee qiraal iyo xujaan qeexayaa weliye qatli iyo siday ula rabaan shacabka qoorgooyo qandaraasna ay ugu qabaan kala qabyaynteenna qalaalaaso hoog iyo markaan qayla naga yeedhin ama aan qofkeen dhiman hurdadu wow qaraar tahaye bal inaysan qayr iyo lahayn qodob yar oo fiican qosolkooda waa maalinkay nugu qadeeyaane qarbud iyo khasaariyo intuu qaladna gaadhsiiyey iyo qaarka laabane shabaab weli qorshaynaayo haddaan layska qaban foolxumaa qoorta noo surane qawl mida quluub wada jirta lagu qaboobaahe qiyaaliga haddaan layska dayn iyo beenta qashqashaaddii uu nala bartiyo qiiqu dami maayo soo majeestayaashii guushu ay jeclaydow jihaad galaa aryaadhaha qawaariijta waxaa ka daraada afhayeennadeede qaraashkaa moogi qoon kun baxshe waa qaareen shabaab qarashka moogi qoon baxshe aylaadu waa qaareen shabaab tooma jeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa warkalamaalay markay xaaladdu kululaato cadowguna ummadda ka dabageeyaysuu dhib ugu wado arrintu dhab iyo kama dambaysay tagtaa qof kastoo damiirliina wuxuu aqbalaa dullinnimo intuu ku jiri lahaa inuu naftiisa huro qof wakhtigiisa dhaafayaana jiro laakiin sharaf wuxuu ku helaa qofka adduuniya aakhiraba dulmiga inuu diido dulliguu la noolaan lahaana ka geeriyoodo diinteenna islaamkuna waxay sheegtay khawaariijtu haday ku dilaanna ahlujanna tahay haddaad dishana ahlujanna tahay marka wiilashii ka hortagay qaraxii ay soo maleegeen waxaa laysku waafaqsan yahay inay laba jeer shahiid yihiin sababtoo ah waana dileen iyagiina waa ku dhinteen war wiilashii baadaystay allah u naxariistee ee ka hortagay qaraxii ay rabeen khawaariijtu inay madaxda ku laayaan magacyadoodu waxay kala ahaayeen axmed sheekh maxamuud fiiqane iyo maxamed cumar xirsi fiiqana wuxuu ahaa darawalkii baabuurka waday maxamed cumarna wuxuu ahaa ridihii qoriga baabuurka saarnaa fiiqana markuu arkay gaariga xabadu aysan karayn oo meel bannaan ah soo ordaaya isla markiiba fiiqana wuxuu go'aan degdeg ah ku qaatay gaariga inuu gaariga ka horgeeyo maxamed oo qoriga hayana wuxuu yidhi ka deg baabuurka oo iska tuur isna waa ka diidayo wuxuu yidhi isku meel baan ku dhimanaynaa haysoco marka go'aanka labadaa wiiloo kale ilaa soomaali wada qaadato haysto khawaariijta dhibkeeda iyo qalad waa jiraya soo majestayaashii gushu ay jecleedow jihaad galaa war hadda kabacdi naftii halliga kasta naftii huraa u diyaarsane janna akhiriyo jiritaan xornimo jihaad galaa war abwaanin dhageelle wuxuu yidhi haddaan baaray oon baaray oon xogaha baandheeyey baal kastana ka eegiyo ilaa baarka iyo hoosta inay duul waxbiicina hayaanba'a ka liibaana balaayadii iyo hooggana si uun uga bariiseeya ayuu baabku ii sheegi iyo faalkii ii baxay war abwaan bacadla shoonko u jawaabay wuxuu yidhi bogga umadhinta umaragga waa kuu barraxayaaye bacaadkii intaad kala rogtoo dhagaxyadii baastay meeshaad xididka kala soo baxdaa loo bogaanbogaye balaayadu inay dhooban tahay baabilaahiye war khawaariiju wili goorenya isgubaanay guul ku faanaayeen samigay cabdulla isaguna wuxuu yidhi intaa isgubtid guulkuufaan waa midu gaara reer gaardid inta isgubtid guul kuufan waa mid u gaara reer gaardid soo majeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa warceelayaala shala waxaa la yidhi gacantaa la ysula tegey rasaastiya dhammaatay hadday inta meel soo weeraraan keligood inta ku raftaan looga carari jiray ragaa xusullada mutaa la yidhi hadda aakhirkaiyo iyagiyaa kobtay maaragta ku dhacday markay looga soo dhacaa la yidhi marka soo majeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa war kalemaanay war ma haysaane waa la yaabay haddaan yayaab kaloo cusuba war hadda waa la yaabay minii la yaabo yaasiinka yasiinka yaasiinka yaleeri war annagu mar horaan la yaabna tii goojacadda ka dhacdaye waa yaabane siduu iigu yimi laxma idhi jacayl yaro aragtida warwaaqlow markii gooja caddan la galay miyaa heystu lax kula gashay waryaabkan kuwa taqaaneen waa ka wan madaxweynaha dowladda jubbaland a sayid axmed madoobe dowladda kenyuu safiiru magacaabay waar balbiyaca ma somalilan buu ismoodi tarsan ma ka soo caroodahe william ruuto waraaqay oo aqoonsiga ma ka guddoomay war ileentana oo kale urbow ma qabataanin oo haddanna waxaad na leedihiin calamadii tirada badnaay oo kenya laga soo buriyey axmed madoobaa ka dambeeyey war wiilishio madawiine safiir magacaabo jiray emad midoow may ka haysataan warya war madowe waxbaa kaa khaldane barasaab gobol safiir ma magacaabo kii waraab aan helaysanle madawiinuhu ma erne war horta buntland imaaraadka masafiir baa u jooga intaan isku jeednayba eh. cadowu naga jid helay eh. jubbay naga goynayaan eh. waqooyay jiidayaan jamama beeraha ku yaal ma tago ruuxii janta waar maye ma bacbaa isaqaadhay ma buur baa shalow ka soo dhacay waxbaa baallahayga yaacay waxbaa baallahayga yaacay lakookodaase koo kale lakookodaase an walba ma iin soo hayto war dad faran baa tiina safiirka axmed madoobe uu kenya u magacaabay waxaa la dhahaa sadiiq cabdulaahi boogaale warba waa awal baan hargeysa ay xafiis u fureene ma kismaayay ku dadhay war ninkan qalad hore laga qaban mid kalena wuu ku darsanaya aheylangirisaaman dhunjiri gaasdhowaan kaoroytialeeri intaan garanayo way dhaaftay war gabay dheer oo laba abwaan iska kaashadeen iga dhegaysta weligiiba waa daadan jire weelka buuxsameeyey dadka qaar waxyaabaha u daran door bidaa jire bal ninkii la noolaa karaa haysisiinaba aryaa tanoo kala arkay war waa la yaabay soo majaystayaashii gushu ay jecleedow jihaad galaa xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud ahaana waa inag intaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaalood kala socoteen k ln anigu cabdicasiis siciid beerada barnaamijka ila socodsiinay salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo ambaarkadii mashalkiidaan u boogayaa bishan dhexdeeda oon hela boqora soomaan ballan ku qaad bilash laguma dhaartee hararkidu ambaarkadii mashalkiidaan u boogayaa bishan dhexdeeda oon hela boqora soomaan ballan ku qaad bilash laguma dhaartee dhalayntiyo baarti muu qadheeray bartankiisiyo baaladweynaay ku nooshahay buuraha buurahan jalaysiyo baarti muu qadheeray bartankiisiyo baaladweynaay ku nooshahay kolku soo baxayay shan iyo tobnaani waahidaananku qabo barni idan arag ha iga taagin wey kolku soo baxayay shan iyo tobnaadi waahidaananku qabo barni idan arag ha iga taagin wey bilowdu micnadiihii ka buudaay cutiin dheer buraaqu balasheeheedi fidiso ay buugtu bilowdu micnadiihii ka buudaay barqaadahan isbarnaan mahaboohuu ku yeeshee marqaadahan isbanaan maabuuhuu ku yeesheeerkibay hiidamqadayu urkuuhu basaasebay hiidamqadayu urkuuhu basaase lacafaan u geynayaa iyo jannaan u siinayaa ugeyga waan ku saarayaa badbaadad aragtiiyo barwaaqon gaarna ilaahay kuugu marayaa badda casbaan u geynayaa iyo jannaan u siinayaa ugeyga waan ku saarayaa badbaadad aragtiiyo barwaaqon gaarna ilaahay kuugu marayaa jalaysiyo baarti muuqa dhiiray arkankiisu baalad weynay ku nooshahay qolka soo baxaya iyo tobnaade cahdidaanan ku qabo farmi janaragtayga taagan wey kolka soo baxaya iyo tobnaade cahdidaanan ku qabo farmi janaragtayga taagan wey dhibkeedu dambogahaani waayo goorjaar ku dhibaystaan adihii ku gaaraa baraarugay darkeedu dambogahaani waayo goorjaar ku dhibaystaan adihii ku gaaraa bakeerigiian qaadana kantihiisay joogtaa bakeerigiian qaadana kantihiisay joogtaa barteeda haan arkaaya walaqeenu ku daali sidaa arkaya ku daali marbar haddaan usii xanuun ay isgaarayaan wiyuho'ay isku marmaan badbaadad aragtiyo baraarun gaadh ilaahay kuugu marayaa barbar haddaan usii xanuun ay isgaarayaan ay isku marmaan badbaadad aragtiyo baaraarun gaadh ilaahay kuugu marayaa buurahan jalaysiyo baartii muuqa dhiiray atankiin baalad weynay ku nooshahay jeclaysiyo baarti muuqa dhiiray baartankiid baalad weynay ku nooshahay qolka soo baxayay saniyo tobnaadey baahida aan qabo barni dhigaan arag haiga soo baxayay saniyo tobnaadey baahidaanan kuu qabo barni dhigaan arag